الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray igraahii iyo qasabkii iyo balqawaaniintu waxay ka yidhaahdeen qasabka raadkiisa faqad nasa alqaanuunu qaanuunku wuxuu caddeeyey calaa anna cuquuda almukrahi qofka la qasbay cuquuddiisa iyo heshiisyadiisa alfaacil macnaa kan waxaa samayn alfaacili kan waxaa samaynaya mawquufatun inay tahay mid mawquufana la joojinayo sawaun kaana likraahu mulji'an haya aw kayra mulji'in midkuu doona ma ahaadee amaa fi lafcaali xagga ficilada alatii taasoo tanshaw canhaa ay ka dhalanayso mas-uuliyatun madaniya mas-uuliyad madaniyahi ka itlaafiilmaali waaba xoolo baabi'intood aw nafsi ama naf baabi'inteed iyo dilideed weeyaane qad nasa alqaanuun wuxuu caddeeyey calaa ana alficla yudaafu in loo tiirinayo ila alfaacili oo wayahbutu uu sugmaya aharuhu ahartiisna fii xaqihi uu ku sugmi walaa yudaafu loo tiirin maayo ila alxaamili kan xaamilkee ku xambaaray ilaa idaa kaana alfaacilu inuu ka markuu ka sameeye yahay mooyaane ikraahan muljian ikraahan muljian markuu yahay mooyaane waalkhulaasatu gebagabadiya duuduubkuna waxa weeye faina alqaanuuna almadani alciraaqi lam yakhruj kama bixin fii ma wuxuu sugay ee min axkaamina fii baabi likraahi can aqwaali lfuqahaa'i kamu bixin duuna taqayudin isagoo aan isku qaydin ama aan isku xidhin bimadhabin mucayan madhab mucayana ama madhab bicaynihi aan isugu xidhin wuxuu yihi ama aharu likraahi faqad nasa alqaanuunu qaanuunka madaniga ahee ciraaq waxa uu caddeeyey calaa anna cuquuda almukrahi kan mukraha cuquudiisa iyo heshiisyadiisa iyo gunudyadiisu alfaacil macnaha ee faacilka isagu waxaa samaynaya lagu qasbayaa mawquufatun mid mawquufaahoo la joojin weeye sawaun kaana likraawa haya mulji-an mid kalifa haya oo markaa qoorgoyn ama yacni xubinjarid loogu hanjabayo aw hayra mulji'in ama mid aan kalif kalifahaynoo yacni wax yar oo fudud xarig iyo garaaciyo loogu hanjooyaa haya amaa fi lafcaali xagga ficilada allatii taasoo tanshaw canhaa mas-uuliyatun madaniya ay ka dhalanayso ka itlaafil maali waaba xoonaha baabi'intoodii iyo dilidoodii wayawi nafsi qad nasa alqaanuunu wuxuu caddeeyey calaa ana alfaacila yudaafu in loo tiir calaa ana alficla yudaafu in loo tiiranayo ila alfaacili oo wayahbutu sugmaya aharuhu asartiisa yaraadkiisiina fii xaqihi uu ku sugmayo oo walaa yudaafu aan loo tirin ila alxaamili kii xaamile ku xambaaray qasbayey ilaa idaa kaana alfaacilu markuu yahay kan faacilkee sameeyey ee mukraha ee la qasbay mukrahan mid la qasay ikraahan mulji'an mid la qasay inuu yahay mooyaane waalkhulaasatu dudubkaba gebagedu waxa weeye fa ina alqanuuna almadani alciraaqi lam yakruj kama bixin fii ma qararahu wuxuu sugayay min axkaamina fii baabi likraahi uu ku sugay kaamuu bixin can aqwaali lfuqahaa duuna taqayudin isagoon isku qaydin ama aan isku xidhin bimadhabin mucayan madhab mucayana ba fii qaanuuni laxwaali shaksiya qaanuunka axwaali shaksiya arrimahan qoyska iyo furiinka iyo nasa alqaanuunu laxwaali shaksiya alciraaqi wuxuu caddeeyey raqam boqol sideed iyo toban ee lisana kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii calaa ana talaaqa almukrahi laa yaqacu inaanu dhacaynin wa fii hada kaana yatafiqu wuxuu waafaqayaa yani yatafiqu wa ra'yi jumhuuri lfuqahaai ayuu waafaqi kamaa dakarnaa saabiqan siaan horeba usoo sheegnay jin fii qaanuuni lcuqubaati alciraaqi qaanuunka cuqubaadka ee ciraaq nasa hada alqanuunu fii maadatihi saddex iyo lixdan wuxuu ku caddeeyey calaa annahu laa yus'alu jazaa'iyan jazaa'i ahaan iyo abaalmarin ahaan iyo jinaa'i ahaan inaan loo weydiinaynin marirta kaba qofka ku dhaca jariimatan dembi alja'atu ilayha ay u gelisay u geysay daruuratu wiqaayati nafsihi dhibaatada ilaalinta nafdiisa aw hayrihi ama nafdi keyrkeed inuu ilaaliyo ow maali ama xoolihiisa inuu ilaaliyo ow maali hayrihi ama maal cid kale laba inuu ilaaliyo min khatarin khatarna uu ka ilaalinayo jasiimin oo weyno muxdiqin ku wareegsan oo lam yatasabab huwa fiihi halkaasi waa fiihi lam yatasabab huwa aanu isagu sababin fiidaas camdan badheed walam yakun fii qudratihi oo awooddiisana aanay ku jirin mancuhu inuu markaa iska manciyo biwasiilatin ukhraa wasiilo iyo waddo kale fa hadihi almaadda tanusu waxay caddaynaysaa calaa xaalati daruura wa tarfacu alciqaaba ciqaabtiina waa kor yeelaysaa bisababihaa sababteeda idaa tawafarad markay buuxsato ashuruudu almadluuba shuruuddii la doonayey waxaysu meesha ana daruura tashmalu likraah daruurada waxay shamlisanaysaa oo soo hosgelaya ikraahi idan laa yakhruju likraahu ka bixi maayo can kowni hanshihiisa suuratan uu yahay min suwari daruura waa suuro suwarkii daruurada un ka mida fa ina hadi lmaadda tandabiqu waa dabaqmaysaa waa ku daboolmaysaa fii xaalati likraahi calaa shardi an yakuuna likraah laakiin shardigu waa inuu yahay uun qasabku yani shardi waxa uu shardiya ah inuu yahay qasabkaasi bitadiidi hanjamaad loogu hanjamaya bikhatarin jasiimin khatar weyn oo yaqacu ku dhacaya calaa jismi lmukrah qofka la qasbaya jidhkiisa aw hayriha ama cid kale jidhkeed ku dhacaysa aw maalihi ama xoolihiisa aw maali hayriha ama maal cid kale ku dhacaysa halkana wuxuu sheekhu laba qaanuun ayuu noo soo qaadanaya midna waa qaanuun laxwaal shaksiya midna waa qaanuunkii ciqaabaadka ayuu markaa mid walba wax inooga soo qaatay marka wuxuu yihi fii qaanun axwaal shaksiya nafsa wuxuu caddeeyey qaanuun axwaal shaksiya alciraaqi ee raqamkiisu boqol sideed iyo toban yahay sooro baxay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii calaa ana talaaqa almukrah qofka la qasbay furiinkiisu laa yaqacu inaanu dhacaynin ayuu caddeeyey wa fii hadaaka yatafiqu waa waafaqaya wara'ya jumhuuri lfuqahaa wa iska eray marka casri oo saa la ysaga isticmaalo ama yatabiqu huwa isagayo wa ra'yu jumhuuri lfuqahaa way iswaafaqayaan saana waad odhan kartaa kamaa dakarnaa saabiqan saan horeba usoo sheegnay ama yatabiqu wa ra'yu jumhuuri lfuqahaa isaga iyo ra'yiga jumhuur fuqahaa way iswaafaqayaan jin fii qaanuuni cuquubaati alciraaqi qaanuunka cuquubaadka ee ciraaqiga nafsa hada alqaanuun fii maadatihi saddex iyo lixdan qodobkiisa saddex iyo xadanaad wuxuu ku caddeeyey calaa annahu laa yus'alu jazaa'iyan yacni jinaaye iyo waxyeelo u geysay si jazaheedii looma mariyo marka jaza iyo jinaay labadaba waa la yidhaahdaa lama weydiinayo oo mas-uul ka noqon maayo man irtakaba qofka ku dhacay jariimatan dembi alja'athu ay u gelisay oy u dhibaato gelisay ilayhaa jariimada daruuratu wiqaayati nafsi daruuro iyo dhibaato ah iyo baahi ah inuu nafdiisa ilaaliyo aw hayrihi ama naf cid kale inuu ilaaliyo aw maalihi ama xoolihiisa inuu ilaaliyo aw maali hayrihi ama xoolo cid kale inuu ilaaliyo min khatarin jasiimin khatar weyn oo muxdiqin ku wareegsanna markaas u ka ilaaliyo oo lam yatasabab huwa fiihi isagoo aan sababin camdan badheed aan sababin walam yakun fii qudratihi inaanay awooddiisana ku jirin mancuhu inuu iskaga manciyo biwasiilatin ukhraa oo hadduu waxaan iska celin karayo ama uu ka firdhan karayo ikraa noqon mayso فhadihi اmaadة تنuص waxay cadaynaysaa calى xaalaة الdaruura wa tarfacu اciqaabana waa koryeedaysaa bisababiha إida tawafarad markay buuxsanto ashuruuط اlmaطluuba shuruuddii la doonayey waxaysu meesha ana daruura daruuradan iyo dhibaatadan iyo baahidani tashmalu waxay shamlisanaysa koobsanaysaa alikraah id laa yakruju اikrahu ka bixi maayo can kownihi inuu yahay suurata min suwar daruura waa suuro suurooyinka markaa daruurada iyo dhibaatooyinka qofka ku yimaada inuu qasabkana ka mid yahay fa ina hadihi almaada tandaliqu waa ku daboolmaysaa fii xaalati likraahi xaalada ikraha waa ku daboolmaysaa calaa shardi an yakuuna alikraahu waa inuu yahay un laakiin shardi waxa inuu ikrahaas yahay bitahdiidi hanjabaad iyo goodin lagu goodinayo qofka bikhatarin khatar iyo dhibaato jasiimin oo weyn oo culus oo yaqacu ku dhacaya calaa jismi lmukrah qofka la dirqinayo jidhkiisa aw hayriha ama cid kale jidhkeed ku dhici aw maalihi ama xoodiisa ku dhici aw maali hayrihi ku dhici albaab athani adilat alaxkaam halkaa waxaynu kaga soo baxnay baabkii koobaad ayaynu hallaa kaga soo baxnay halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa baabkii labaad oo isaguna markaa noqonaya adilatu alaxkaam axkaamta adiladeedii iyo wixii markaa loo deliishanayey ayuu noqonayaa baabkani baabka hore mabaaxis alxukmi buu ahaa oo isaga intaasaynu kaga soo baxnay halkanna waa albaabu thaani waa adilat alaxkaam tamhiid waa goboldhigid alaxkaamu sharciya axkaamta sharciga inamaa tucrafu waxa lagu gartaa biladilati daliilada allatii taasoo aqaamaha shaaricu shaaricu u taagay liturshida almukallafiina kuwa mukallafiinta inay ku hanuuniso ilayha ilayhim buu laakiin daahirku waa ilayha markaa ilayhaa horteeda ku qora si ay markaas ugu hanuuniso ilayha axkaamta oo watadulhum ay u tusiso calayhaa korkeeda wa tusama haadihi aladila waxaa la yidhaahdaa oo lagu magaca biusuuli alaxkaam aw almasaadir alsharciya lilaxkaam aw adilat alaxkaam baa la yidhaahdaa fa hiya asmaa'un mutaraadifa waa asmaa iyo magacyaad isban gelaysa walmacnaa waaxid macnaha ay tilmaamayaanna midun weeye waxau sheekhu leeyahay waxoogay gogoldhiga ayuu markaa ka horraysiinayaa intaanu sulbiga iyo mucda markaa baabka aanu gelin wuxuu leeyahay xog axkaamta sharciga ah waxaa lagu gartaa adillo adilada uu taagay shaaricu inay tusiso axkaamta oo ay ku hanuuniso dadka mukhallafiinta ayaa lagu gartaayo adillo iyo daliilo iyo wax tusaya oo axkaamtii sharciga ahayd tusaya ayaa shareecadu ay u yeeshay adilada axkaamta tusinaysana waxaa lagu magacaabo usuululaxkaam axkaamta usuusheedii ama almasaadir asharciya lilaxkaam masaadirtii iyo meelihii sharciga ahayd ee axkaamtu ka soo fulaysay ama adilat alaxkaam axkaamta adiladii waxay tusayay baa la yidhahdaa markaa usuul alaxkaam iyo masaajid asharciya lilaxkaam iyo adilat alaxkaam midaad tidhaahdaba waa asnaam mutaraadif oo isfangelaya oo macnahooduna isku mid yahay alaxkaamu sharciya inamaa tucrafu waxaa lagu gartaa biladilati daliilada allatii taasoo aqaamaha shaaricu shaaricu uu taagay muxuu u taagay adilada liturshida almukallafiina dadka la hawlay inay ku hanuuniso ilayhaa axkaamta oo watadulluhum ay tusiso calayhaa korkeeda wa tusamaa hadihi alaxkaam biusuuli ilaxkaam baa la yidhaha aw ilmasaadir asharciya lilaxkaam aw adilati alaxkaam baa la yidhaha fa hiya asmaa'un mutaraadifa weeye walmacnaana waaxid waddaliilu daliilkuna fi luqati maa fiihi dalaala wa waxay ku sugan tahay tusin wairshaadun iyo hanuunin ilaa ayi amrin min alumuur arrin arrimaha ka mida wixii markaa ku tusinaya ama markaa kugu hanuuninayana deliil baa la yidhahdaa wa fi istilaaxi alusuuliyiina usuuliyiinta istilaaxoodana waxaa la yidhaahdaa maa yumkinu waxay suurtogelayso altawasulu in lagu gaadho bisaxiixi nadari nadar iyo fiiro iyo fikir fayow dartii oo fiihi shaygaa la fiiriyey ilaa maطluubin wax maطluuboo la doonayo khabariyin khabara wاlmaطluub اlkhabariyuna huwa alxukm الsharci waa xukunka sharciga ah waxaa leeyahay sheekhu daliil ilain adiladii baa jamcu daliila daliil muxuu yahay dhaliil xagga luqada waxa la yidhaahdaa waa wixii ku tusinaya ama kugu toosinaya kugu hanuuninaya arrin arrimaha ka mida arrin arrimaha ka mida wixii ku tusiya ama kugu hanuuniya daliil baa la yidhahda wuxuu doonaba ha ahaado xagga istilaaxa usuuliyiintu markay deliil ka hadlayaan waxay dhaheen waa waxa ay suurtagal tahay marka nadar iyo fikir saxiixa loola yimaado lagu gaadhayo shay matluubahoo la raadinayo oo khabari ah lagu gaadho ayaa la yidhaahdaa marka waxaynu daliil waa wahwaashay ay suurtagal tahay in lagu gaadho marka bisaxiixi nadar waa midaafati sifati lilmawsuuf wa binadari saxiix nadar iyo fiiro saxiixa marka loogu fikire lagu eego nadarkuna waa fikir fikirna waxaa la yidhaha xarakatu nafsi fi lmacquulaat waa xarakada nafda ay waxyaalaha macquulaadkaa ay markaa ka fikirtay wadwado markaa nadar iyo fiiro saxiixo fiihi isaga la fiiriyey lagu gaaro ilaa maطluubin khabariyin shay maطluubahoo la doonayo oo khabari ah markaa khabari waxaa la yidhaahdaa dee asalkeeda waa khabar baa loo nisbeeyo waa wixii lagu warramayey haddana waxaa looga jeedaa tasdiiqii baa looga jeedaa yacni waxay dabada la yargelaysaa cilmigii balaaqada ee mandiqa waxaa kala jira tasawur iyo tasdiiq tasawur waxaa la yidhaahdaa haddii macne khali ah aada haleesho oo aan xugun la soconin yacni wax laga nafyinayo iyo wax loo sugayaa midnaba aanay jirin ee masalan qof dee aada garato qofnimo aada garato masalan qoraa weeyaan baa la qoraa aada garato taa waxaa la yidhahdaa tasawur waxaa ka soo hor jeeda tasdiiq tasdiiquna waxa weeye waa markaad haleesho ama uu sugid arrin amar shay shay kale loo sugay ama laga nafiyey nisbadaa iyo waxaa ka dhaxeeya laba shay garashadeediiy haleelkeedana tasdiiq baa la yidhaahdaa masalan alinsaanu kaatibun haddaad tira insaanku waa wax qore hadda iminka nisbe insaan iyo kaadib ka dhaxaysa ayaad garatay tasdiiq baa la yidhaahdaa haddii macno quran aad garata tasawur baa la yidhaahdaa markaa markuu ku leeyahay bisaxiixi nadari waxaa lagu gaadhaya ilaa matluubin khabariyin shay matluubah oo markaas la doonayey oo khabari oo tasdiiqi ahoo dee xukunkiibaa la raadinayaa marka waxaasi inuu istaagay ama waxaasi sidaa inaanu ahayn ayaa lagu gaarayaa markaad shaygan u fiirsateed nadar iyo fikir saxiixa aad u adeegsato shay madluubahoo khabariya oo tasdiiqiya oo shay shay loo sugaya ama laga nafiya ayaad ku gaadhaysaa waalmadluub alkhabariyu haddaa madluubka khabarigaahe la doonayaana huwa alxukmu sharci waa xukunka sharciga ah xukunka sharcigaa weeye halkan uu leeyaho bisaxiixi nadari marka ilaa madlubi ilkhabariyin dee tasawurkiibuu kaga halkan uu ku leeyahay bisaxiixi nadari fiihi waa marka weliba laga fiiriyo jihada ay tahay in maskaxdu ay ka guurto oo dabeetana ay ka haleesho wejkii dalaalada wejkii uu ku tusinayay ay ka haleesho markay waddadaa saxaahee gaadhsiinaysa in waxani wuxuu kutusiyay wajidalaalihiisa lagu gaadho marka waddaa loo mara waa saxiixu nadar loo odhanaya haddii kale oon waddaa la maray waddo kale la maro dee markaa nadar saxiixa nadar faasida baa markaa lagu eegayo madluub khabari markaa kuma gaadsiinayo markaa wuxuu yihi wdaliilu fi luqati maa fiihi dalaalatu wairshaad wakay ku sugan tahay tusin iyo tilmaamidii qaanuuni ilaa ayi amrin arrin alyeele arrinku doona min alumuuri ka mida wa biistilaaxi lusuuliyiinana maa shay baa la yidhaahdaa yumkinu ay suurtagal tahay altawasulu in lagu gaadho bisaxiixi nadari fiihi binadari saxiixi nadar saxiixa iyo fiire iyo fikir saxiixa oo lagu sameeyey fiihi isaga darteedna waxaad ku wehsaa ilaa madluubin khabariyin shay madluubaho la doonayo oo khabari ah shaygi inuu sidaa yahay ama xugu sidaa inuu inaansa ahayn ayaad markaa ku gaadhaysaa gaadhiddana waxaa looga jeedaa inaad ogaato ood cilmi u yeerato ama danni aada malayso cilmi markaa inaad u yeerato inaad malayso gaadhidduna waata waalmadluubu alkhabariyuna huwa alxukmu asharci waa xukunka sharciga ah waqad ishtarada bacdu lusuliyiina waxay fi daliili u shardiyeen an yakuuna inuu hado muusilan mid gaarsiinaya ilaa xukmin sharciyin xukun sharciya mid gaarsiinaya calaa sabiili alqaci yacni goyn iyo jasmin jidkeed yacni xukun sharciya oo yacni qaciya marka uu ku gaarsiinayo ayaa la yidhaahdaa daliil fain kaana calaa sabiili dan haddii waxa uu gaadhsiinayo ogaanaysa uu ku gaadhsanaya male fahuwa amaaratun weeye laa daliilun amaare weeyaana daliil maaha walaakina almashhuura sida caankaa cinda alusuuliyiina usuuliyiinta agtooda sida caankahay waxa weeye anna haada laysa bisharطin inaanu kaasi shardi ahayn faadaliilu cindahum maa yustafaadu minhu ka laga faaidaysanaya xukmun sharciyun camali xukun sharcigo camaliya ka laga faaidaystaa la yidhahdaa calaa sabiili lqaci yacnii kaasoo kuu tusinaya ama lama faa'idaysanayo si markaa go-an aw calaa sabiili danni ama malo jidkeed oo yacni si male ayuu kuu gaadhsiinayaa waxa uu leeyahay sheekhu usuuliyiinta qaarkood waxay daliilka u shardiyeen gaadhsiintan xukunka sharcigaa ku gaadhsiinayo waa inuu ku gaadhsiinayo cala sabiili alqaci qaciga waxaa la yidhaha jazmin iyo goyn cilmi iyo yaqiinna waa la yidhaahdaa qaci waxaa la yidhaahdaa ama jasmin waxa weeye inaad shayga u rumayso inuu sidaa yahay adigoo weliba rumaysan sidaa mooye si kalena aanu noqonaynin weliba sida waaqicee jirtana uu taabaqayo markaasaa la odhanayaa qaci ama jazmi lo odhanayaa danniguna waa khilaafu lyaqiino isagu waa ictiqaad rajaxanuun iyadoo nadhiidkiisina ay suurtagal tahay oo markaa aad ictiqaad ictiqaadka raajixa ayaa dani laylada iyadoo naqiidna markaa uu suurtagal yahay marka waxay shardinaya bacdu suliyiin inuu yahay midku gaarsiinaya xugun sharci cala sabiili lqaci yani si qaciya hadduu laakiin cala sabiili danni oo danni uu yahay waanaynu arki doonaa kala qaybintooda marka daliilka iyo qadci loo kala qaybinayaynu tilmaami doonaaye haddii cala sabiili dannigu kuu tusinayo amaara baa la yidhaha daliil ma noqdo laakiin mashhuurku cinda rasuuliyiina waxa weya inaanu kaasi shardi ahayn daliil waxaa la yidhaha wixii xukun sharci oo camaliga laga faa'idsanayo cala sabiili qadci ha looga faa'ids ama cala sabiili dani ha looga faa'idiso weliba tafriqada noocaasa oda muctasilada la yidhaahda ayaa la timi bal ujeeddooyinkiiyo ay ka lahaayeenna waynu insha allahu tacala tilmaami doonaa waqad ishtarada waxay shardiyeen bacdu lusuuliyiina fi daliili waxay u shardiyeen an yakuuna inuu ado muusilan ku gaadhsiinaya ilaa xukmin sharciyin xukun sharciya cala sabiili alqaطci yacnii jasmin iyo goosasho iyo hubaal jidkeed waa inuu markaa kuu gaadhsiiyaa fain kaana calaa sabiili dan haddii male iyo xoog badnaanu markaa yani waxaan aad ogaatay iyo xukunka sharcigaah hadduu yahay markaa danni iyo rajaxaad mid ku dhisan fa huwa daliilkaasi amaaratu weyn laa daliil lama odhanayo walaakina almashhuura sida caanka cinda lusuliyiin waxa weeye ana hada laysa bishardin kaas inaanu shardi ahayn oo fa daliilu cindahum waxaa la maa yustafaadu minhu ka laga faa'idaysanayo xukmun sharciyun camali xukun sharci oo camaliya ah. calaa sabiili alqadcina markaas uu kuu tusinayo ama looga faa'idaysanayo ow calaa sabiili dan ama male jidkeed waaladillatu sharciya adilada sharcigaahi laa tunaafii ma diido oo meesha kama saarta alcuquul caqliyaalka liannahaa adiladan mansuubatun waxaa loo oogay oo loo taagay fi shariicati shareecada dhexdeeda litucrafa biha alaxkaamu axkaamta in lagu garto oo watustanbada minhaa lagala soo baxo falow naafatha falow naafat adiladu haa yilcuquuna hadday nafyo meesha ka saarto lafaata waxaa tegila almaqsuudu ujeeddada minhaa adilada laga leeyahay kama ana listiqraa sida dabagalkuba da lagu tusiyey calaa jaryaani aladillati adiladu inay ku socoto calaa muqtada alcuquuli caqliyaalku siday keensanaysay baxaydu oo taqbaluhaa ay aqbali alcuquulu saliima caqliyaalka markaas ay waa aqbalayaan wa tanqaadu limuqtadaaha waana u hoggaansamayaan wixii ay keenaysay waxau sheekhu leeyahay adilada sharciga ahi caqliyada ma anfido caqliga ma diido maxaa yeelay adilada sharcigaa waxaa loo taagay in axkaamta lagu garto in axkaamtii lagala soo baxo laga istibaado ayaa loo taagay haddii ay anfin lahayd oo ay adiladu caqliga anfin lahayd ay diidi lahayd dee maqsuudkii iyo ujeeddadii laga lahaaba meesha wuu ka bixi lahaa meesha wuu ka bixi lahaa hadalkan wuxuu ka soo qaadanayaa sheekhu shaatibi ayuu ka soo qaadanaya muwaafaqaadkiisa waanu ku tasarufay oo umuu soo qaadanin sidii ay ugu taallay macnaha wuxuu odhanayaa le shaatibi adilada sharciga aladilatu sharciya laa tunaafi qadaaya alcuquul arrimaha caqliyada qadayaadka cuquusha ma nafiyaan markaa wejiyaal baa layna tusinaya buri inaanay nafyinaynin hadday nafyin lahayday diidi lahayd lam takun adila lilcibaad addoommada adillo umay noqoteenoo xukun sharciya addoommada inay tusiso ama wax kale adillo umay noqoteen laakiin adilla weeyaanoo cuqaladii oo dhan ba isku waafaqsan markaasaa waxay tusiiyey markaa inay ku socoto caqliyada qadayeedkoodii waxaana caddaynayaa dee adiladan waxaa loo taagay buu leeyahay shareecada dhexdeeda inay caqliyada mukallafiintu qaataan oo ay ku dhaqmaan waxay keenayso ay dee takliifda axkaamteeda soo hoos galaan awgeed ayaa markaa loo oogay adiladan hadday anfin lahaydna dee lamabay mabay qaadateenba inay ku dhaqanto waxay keenaysa iska daayo midda labaad hadday anfin lahayd lahaydee meesha ka saari lahayd dee takliifda laysku kalifayo adiladani waxay keenaysaa waxay noqon lahayd takliif iyo isku kalifid laysku kalifayo waxaan la karaynin oo waxaad isu kalifi lahaa dee in la rumeeyo waxaanu caqligii qaadin suuraysanaynin bal khilaafkiisa uu rumaysa suuraysanayou rumaynayo marka waxaa ka soo bixi lahaa in laysku isku kalifayo waxaan la awoodayn kaasina mid jira maaha midda labaad takliifdu halkay ku aroorta waa caqliga waxaana arrintaasi uu ku sugaya istiqraar taama haddii caqligu kor noqdo takliifduna way kor noqotaa qofka bilcaqligaana waxaa lagu tiriyaa dee neefkaa muhmalkaah oo kale ayuunbaa markaa lagu tirinayaa marka waladilatu sharciya adilada sharcigahi laa tunaafii ma anfinayso alcuquula caqliyaalka ma diidayso maxaa yeele liannaha adilada mansuubatun waxaa loo taagay fi shariicati shareecada dhexdiisa litucrafa biha alaxkaamu axkaamta in lagu garto oo watustanbada minhaa lagala soo baxo falow naafata adiladu hadday caqliyaalka meesha diidi lahayd oo meesha ka saari lahayd oo aanay adiladan iyo caqligu aanay isqabanaynin lafaata almaqsuudu ujeeddadii looga jeeday minhaa adilada oo dee in axkaamtii markaa lagala soo baxoo lagu dhaqmo ahi meesha waa ka bixi lahay kama ana alistiqraa'a sida dabagalkuba u tusa da lagu tusiyey calaa jaryaali aladilati adiladii bay ku socoto calaa muqtada alcuquuli caqliyaalku siday keensanayaan bixaydu sidoo taqbaluhaa ay yaqbali alcuquulu saliima caqliyaalka saliimkaahi waa aqbalayaan watanqaadu waana u hoggaansamaysaa limuqtadaha waxay keensanayso waa u hoggaansamaysaa iyadoo markaa adeecsan ama iyadoo qasbisan ayay markaa aqbalaysaa waxaynu ku jiray adilat alaxkaam taqsiimaat aladilla adilada qayb qaybinteeda iyo siyaalaha loo qaybiyo tuqsamu ladilla adilada waa loo qaybiyaa ilaa taqsiimaatin qaybinno mukhtalifatin iskhilaafsan binnadari waxaana lagu qaybiyaa fiiro ilaa ictibaaraatin mukhtalifa ictibaaro iskhilaafsan marka laga eego ay binadari marka laga fiiriyo ila aljiha jihada markii laga fiiriyo allatii taasoo yundaru minha ilayha xaggeeda laga eegi wanadkuru fii maa yeli waxaan soo socda waxaan ku sheegaynaa taqsiibayni laba qayboodoo min hadii taqsiibaati qaybilaha ka mida ayaan ku sheegaynaa halkan ataqsiimu alawalu taqsiimka iyo qaybintoodi waa min jihati mada alitifaaqi waalikhtilaafi fi hadihi aladila waa jihada ilaa xadka iyo heerka la isku waafaqsan yahay ama la isku khilaafsan yahay <clears throat> adiladan wa hiya bi haada alictibaari ictibaarkaa marka laga eego alawaacu taaliya waa noocyaalkan soo socda annawcu alawal nooca hore huwa maxalu itifaaqin waa mid la isku waafaqsan yahay bayna a'imati almuslimiin muslimiinta imaamiyadooda imaamiyadoodo dhan wa yashmalu hada nawc nawcanna wuxuu koobsanayaa alkitaab alqur'aan oo qur-aanka looga jeedo wasunna iyo sunnaha nebiga annawcu thaani nooca labaad huwa maxalu itifaaqin waa mid laysku waafaqsan yahay maxalu itifaaqi jumhuuri lmuslimiin muslimiinta jumhuurtoodiiyo iyo siay u badan yihiin mid maxalu itifaaq iyo meel ay isku waafaqeen waa weeye huwa alijmaacu walqiyaas waa ijmaaca iyo qiyaaska faqad khaalafa fi lijmaaci ijmaaca waxaa khilaafay annadaamu ninka nadaam la yidhaho min almuctasilati ka mida wa bacdu alkhawaariji iyo nimanka khawaarijta la yidhaahdo qaar ka mida wa khaalafa fi lqiyaasi qiyaaskana waxaa khilaafay aljacfariyatu wadaahiriya qolada jacfariye la yidhaha iyo daahiriyada ayaa khilaafay annawcu haani nawca labaad nawcu haalis nooca saddexaadna huwa maxalu ikhtilaafin bayna alculamaa waa mid ahmaxal ay isku khilaafsan yihiin culimmadu xataa bayna jumhuurihim xataa jumhuurtoodiiba isku khilaafsan alladiina kuwaasoo qaaluu bilqiyaas qiyaaskaydae qiyaaskii ku tegey wa haada nawcu noocana yashmalu wuxuu markaa koobsanayaa alcurfa curfiga walistisxaaba iyo istisxaabka walistixsaan waalmasaalix almursala waxaa loo yaqaanaa almasaalix almursala wa sharca man qablana iyo ciddii inaga horraysay sharcigooda wa madhaba saxaabiyi iyo saxaabigu wuxuu ku tago fa min alculamaa'i culimmada waxaa ka mid a ah, man ictabara haada annowc noocan mid ictibaariyey oo ku daray min masaadiri tashriici sharciyaynta axkaamta masaadirteeda iyo meelaha ay ka soo fusheen laga soo qaato mid madhay ka ictibaariya ayaa culimmada ka mida ah. wa minhum culimmada waxaa ka mida ah, man mid lam yactabirhu aan ictibaarinina waa ka mid waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy sheekhu waa qaybaha adilada loo qaybiyo yacni inta jeer ee la qaybiyo iyo dhinacyada laga qaybiyo marka wuxuu leeyahay sheekhu xafidahu llah waxaa adilada loo qaybiyaa qaybinno iskhilaafsan waxaanay ka imanaysaa hadba halka laga ictibaariyo laga eego markaasay ictibaaro iyo eegitaano iskhilaafsan ayay markaa yeelanaysaa macnaha hadba jihadan laga soo fiirinayo laga soo eegayo marka laga eego ayay ictibaaro iskhilaafsan markaas lagu qaybinayaa waxaanan sheegaynaa buu leeyahay laba qaybinood oo ka mida qaybinaha la qaybiyey marka weliba ictibaarada iskhilaafsan lagu eego midda koowaad waxa weeye waa marka laga jihada ilaa xadka laysku waafaqsan yahay waa min jihati madal itifaaq waa jihada ilaa xadka laysku waafaqsan yahay waalikhtilaaf iyo ilaa xadka la isku khilaafsan yahay fii hadihi aladilla marka xagga laga eego ee inta laysku isku waafaqsan yahay yani ilaa heerka laysku waafaqsan yahay iyo heerka laysku khilaafsan yahay marka laga eego saddex nooc ayay noqonaysaa nooc ay jumhuuru lmuslimiin yacni a'imatu lmuslimiin muslimiinta a'immadood iyo imaamiyadooda oo dhami ay isku waafaqsan yihiin taa markaa waxaa kowkaa kitaabka qur-aankaa aanka waa deliil ay isku waafaqsan yihiin a'imada muslimiinta oo dhammi oo ciddii dani aanay jirin nooca labaad ka labaadna waxa weeye waa sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam culimada muslimiinta labadaa cid isku khilaafsani ma jirto nooca labaadna waa noocay isku waafaqsan yihiin jumhuuru lmuslimiin muslimiintu siday u badan yihiin laakiin cid khilaaftay ay jirto waana ijmaaca iyo qiyaaska oo ijmaaca oo kale waxaa khilaafay ninka nadaam layidhahay muctasilada ka mid a nadaam waa abu isxaaq ibraahim ibnu sayaar wuxuu ahaa nin madaxdii muctasilada ka mid ahaa weliba waxaa nin lagu tume ahaa zandaqo iyo kufri canuuleed inuu qabo imaamu dahabi ayaa intuu soo naqliyey hadalladiisa qaarkooda siyar aclaami nubalaa ayaa wuxuu yidhi walam yakun miman nafacahu alcilmu waalcamal ma ahayn dadku anfacay cilmiga iyo ku dhaqankiisu waqad kafarahu jamaacatun weliba kooxo badanoo muslimiin culamada muslimiinta ka mid a ah, ayaa markaa ku gaalnimo xugmiyey markaa ninkaa nadaam laylaanu niyo abu isxaaq ibraahim binu sayaar ninkaa ayaa isagu khilaafay khawaarijta qaarkoodna ayaguna waa khilaafeen khawaarijta asalkooda waxaa la yidhaahdaa khawaarij lagu magacaabaa cid kasta oo imaamkaa xaqa ah ee dadka muslimiinta ah ay isku waafaqsan yihiin ka hor yimaada ee ku baxa ayaa khaarij la yidhaahdaa ama khuruujka iyo kubixidda iyo kahor imaatigaasi maalmihii saxaabada ha ahaadaan kuwii markaa cusmaan ku baxay iyo cali iyo kuwii ku baxay ha ahaadaan ama kuwii ka dambeeye taabiciinta kuwii ku baxay ahaadaan ama ilaa qiyaami saaca kuwa markaa aimada iyo madaxda muslimiinta ka hor imanaya midkii doonaba ciddaa madaxda muslimiinta ka hor timaada ayaa la yidhaahdaa simaad iyo markaa sifooyin la gaar yihiin ayay markaas leeyihiin sifaadka iyo sifaadkaasoo in badanna ay markaa ku waafaqdo ciddii markaa arrimaha ku waafaqdaana markaa ay la mid noqonayso waxaa ka mid a ah dadka muslimiinta ah oo dembi hadday ku dhacaan lagu gaalaysiiyo dabeetana dhiiggooda la xalaashado oo dabeetana sidaa lagu laayo waxa fahamxumo fara badan ayaa ayaa ka mida caqli gaabnimo ayaa ka mid a yacni waxyaalaha ficilada ay ku kacayeen saaimka waxyaalaha badan ay dhacayaynu arkayno iyo dadka muslimiinta masaajida lagu laynayo hortooda lagu laynayo waxa weeyaan waa sifaadkii markaa ay khawaarijta khawaarijtahi ay lahaayeen weeye way qofka waa la gaalaysiinayaa bimujarad markaa wuxuu halkaasu isla tegay ama ninay markaa eryanayaan buu isla taagay ama halkaasu maray baa lagu gaalaysiinaya deetana lagu dilaya markaa khawaarijta qaarkoodna waa diideen qiyaaska isaga qoladii jacfariyada la odhan jiray ee aynu markaa dhowr jeer soo tilmaanay iyo daahiriyada madhabkii daawuuda daahiri iyo ibnu xasmi iyo ayaa iyaguna khilaafay nooca saddexaad waxa weeyaan miday markaa culimmadu isku khilaafsan yihiin oo xataa jumhuurkoodan qiyaaska markaa qaba ayaa isku khilaafsan noocaasina wuxuu noqonayaa curfiga curfigu waa muctabar laakiin daliil mustaqila miyaa laga dhigaya mise lagama dhigayo ayaa laysku istisxaabka yacni xaaladii hore jirtay markaa in laysla saaxiibiyo istixsaanka almasaalix almursala sharca man qablana ciddii naga horeysa sharciga madhab saxaabi dhammaantoodna sheekhu wuu ka hadli doonaa ee wuu inoo keeni doonaa ayagoo faahfaahsan culimmada waxaa ka mid a ah markaa noocaa masaadiru tashriic qaar u ictibaariyey iyo qaaraan markaa u ictibaarinin tuqsamu aladillatu adilada waa la qaybiyaa ilaa taqsiimaatin qaybinno mukhtalifatin iskhilaafsan binadari marka laga eego ilaa ictibaaraatin mukhtalifa ictibaaro iyo waxyaalo la tixgelinayo iskhilaafsan ay binadari marka la eego binadari marka laga eega ila aljiha allatii taasoo yundaru minha jihada xaggeeda ilayha adilada laga eegi marka yacni loo fiirsado ee laga eego jihadan layska taagay ee laga soo eegayo marka la eego ayay markaa ictibaaraad ee taqsiibaad markaa dhowra ay u qaybsamayaan wa nadkuru waxaanaan sheegaynaa fiima yeli waxaan soo socdaa taqsiibayni laba qaybood oo min haadihi taqsiibaati qaybinaha ka mida ataqsiim alawal qaybintooda waa min jihati mada litifaaq waa jihada ilaa heerka la ysku waafaqsan yahay walikhtilaafi iyo heerka la ysku khilaafsan yahay fi hadihi aladila wa hiya bi hada alictibaari alanwaacu taaliya waa noocyaalkan inoo soo socdaa annowcu alawal nooca hore huwa maxalu itifaaqi bayna a'immati almuslimiin waa mid a ah maxal iyo meel ay isku waafaqsan yihiin madaxa muslimiinta oo dhan imaamiyadii diinta ee muslimiintu wa yashmalu hada nouc noocani wuxuu koobsanaya alkitaab alqur'aan kitaabka oo qur-aanka ah wasunna iyo sunaha nebiga annowcu haani nooca labaad wa huwa isaguna maxalu itifaaqin waa mid markaa isaguna meel iswaafaqidu ah maxalu itifaaqi jumhuuri lmuslimiin waa meel ay markaa isku waafaqeen jumhuurta iyo say u badan yihin culamada muslimiintu wa huwa ijmaacu walqiyaas weeye faqad khaalafa fi lijmaci waxaa khilaafay annadaamu min almuctazila wa bacdu alkhawaarij waa khilaafay wa khalafa fi lqiyaasina aljacfariyatu waaahiriya ayaa khilaafay annawcu thalith huwa maxalu ikhtilaafin bayna alculamaa waa mid markaa maxal iyo meel ay isku khilaafeena culimadu xataa bayna jumhuurihim xataa jumhuurtoodii baa isku khilaaftay aladiina qaaluu bilqiyaas ayagu qiyaaskay markaa yidhi ee ku tegey wa hada nawcu yashmulu wuxuu koobsanaya alcurfa walistisxaaba walistixsaan walmasaalix almursala wa sharca man qablana wa madhaba saxaabiyi waana inoo iman doonaa sidaa daraaddeed baa iminka inaynu sii dul istaagno aynaan u baahnay laymidoona waxaa inoogu iman doonta kitaabka dhexdiisa fa min alculamaa'i waxaa ka mid a ah man mid ictabara hada nawc nawcan u ictibaariyey min masaadir tashriici tashriica iyo jidaynta axkaamta masaadirteediiy meelhay ka soo furaysay wa ka mid ah man lam yactabirhu midaan markaas u ictibaarinina waa ka mid ahlusunna iyagu waxay isku waafaqsan yihiin adilada muctabarkahay sharcan inay afar tahay oo kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaac iyo qiyaaska min xaysu ljumla xagga jumlahaan afartaa way isku waafaqsan yihiin welibana afartaasina asal keliyuunbay noqonaysaa oo kitaabka iyo sunnaha ah sunnuhuna markaa isagu soo noqonaya kitaabku sidii sheekhu ba inoo keeni doono ayuu isaguna usii noqonaya ataqsiim athaani qaybinta labaad waa aladillatu adilla min xaydu rujuucihaa xagga marka laga ega inay u noqonayso ila anaqli aw alra'yi inay naqli u noqonayso inay ra'yi u noqonayso tanqasim ilaa qismayni laba qaybood ayay u qaybsantaa naqliya wa caqliya mid naqliya iyo mid caqliya annawcu alawal aladillatu naqliya waa adilada naqligaahe la soo guuriyey wa hiya alkitaabu wasunna waa kitaabkiiyo sunnaha wa yulxaqu bi hada mawc noocan waxaa la haleeshiiyaa alijmaacu ijmaacayo wa madhabu saxaabiyi iyo wa sharcu man qablanaa baa la haleeshiiya calaa ra'yi man mid ra'yigii yaahudu bi hadihi aladila adiladan qaadanaya ku tegaya oo wayactabiruhaa u ictibaarinaya masaadira litashriic tashriica inay u yihiin wainamaa kaana haada nawcu noocani wuxuu u ahaaday min aladilati naqliyan wuxuu u ahaaday liannahu raajicun wuxuu noqonayaa ila tacabudi addoonsi biamrin amrin laynagu adoons biamrin arrin laynagu addoonsanayo manquulin laga soo raray cani shaarici shaarica laga soo raro laga soo guriyey oo laa nadara fiiro iyo walaa ra'yan ra'yitoona liaxadin fiihi aanu ugu sugnayn annawcu haani nooca labaadna waa aladillatu alcaqliya iyo latii waata tarjicu noqonaysaa ila anadari fiire iyo wara'yi ayay noqonaysaa wa haada nawcu huwa alqiyaasu kaasina waa qiyaaska wa yulxaqu bihi waxaa la haleeshiinayaa alistixsaaru iyo walmasaalixu lmursala iyo walistisxaab wa kaana hada nawcu caqliyan wuxuu ahaaday lianna maradow halka u noqonaya loo celinaya ila alnadari waalra'yi waa fiire iyo ra'yi laa ilaa amri manquulin cani shaarici shaarica arrin laga soo raray xaggiisa u noqon maayo wa haadihi taqsiimaatu wa haadihi alqismatu qaybintan allatii taasoo dakarnahaa sheegnay innamaa hiya binisbati ilaa usuuli اladilla waa marka loo nisbeeyo loo eego adilada usuusheeda amaa binisbati marka loo eega ila alistidlaali biha cala alxukmi sharci deliishiga markaa loo deliishanayo xukunka sharciga fa kullu nawcin nooc kastoo min haadayni nowcayni labada nooc min anowcayni labada nooc ka midi muftaqirun ila laakhari kii kale ayuu baahanyey lianna alistidlaala daliishiga bilmanquuli shaygii la soo guuriyo can ishaarici la deliishanayo laabudda fiihi waxaa laga maarmaana min annadari fiira iyo wa isticmaali alcaqli iyo oo la isticmaalo alladii caqligaasoo weyse wa adaatu lfahmi adaadkii alaabtii wax lagu fahmeeya kama ana ra'ya sida ra'yiguba laa yakuunu saxiixan muctabaran saxiix muctabar aanu noqonaynin layda sanada markuu u tiirsado mooyaane ila naqli lianna alcaqla almujarad caqli markaa khalihi laa dakhla lahu meeluu ka soo gala male fii tashriici alaxkaami axkaamta jidaynteeda waxau sheekhu leeyahay taqsiimka labaad waxa weeye xagga marka laga eego unoqodka ay u noqonayso naqli ama ra'yi xagga marka laga eegana waxa ay u qaybsanaysaa adiladu laba qaybood oo waxay noqonaysaa naqliya iyo caqliya mid la soo guuriyey ama samciya mararkii qaarkoodna waa la yidhahda ta naqliyaa samciyana waa la yidhaahdaa mid naqliyo ah oo la soo guuriyey ama la maqlay iyo mid caqliyo ah ayay markaa u qaybsanaysaa nooca hore waa adilada naqligaahe wuxuu le waa kitaabka iyo sunnaha waxaa kaloo la haleeshiiyaa ijmaaca iyo madhab saxaabi iyo sharciga ciddii inaga horraysay saddexdaana waa la haleeshiiyaa weliba waa ciddii dee iyada adil ahaan u qaadanaysay ila waa la isku khilaafsanaaye ciddii adila ahaan u qaadanaysay ayuu u raacsan yahay kitaabkiiyo sunnaha adilada naqliga ugu tirsan yahay ciddii ayadaana ictibaarinaynin la ictibaarin mayso ciddii markaa qaadanaysa masaadira tashriicu ictibaarinaysay waxaana noocani naqli u noqday buu leeyahay wuxuu u noqonayaa in laynagu addoonsaday arrin laga soo guuriyey shaarica